بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المفعول الذي لم يسمى فاعله waxaynu halkan ku arki doonnaa baabka loo yaqaano almafcuulu aladii lam yusama faaciluhu mafcuulka aan la magacaabin faacilkiisa mafcuulka aan la magacaabin faacilkiisa waa baabulmafcuuli mafcuulkii baabkiisa alladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisa sheekheennu wuxuu ka soo baxay baabkii faacilka inuu inoo sharxo haddana halkan waxaynu ku arki doonaa biidni illaahi tacaalaa faacilka marka la jaro shayga booska faacilka buuxinaya oo loo yaqaano mafcuululadii lam yusame faaciluhu ama loo yaqaanaba naa'ibu faacil labadaa kaa doonto ayaa la odhanayaa haddaba faacilka waa la xadfayaa afar qodob baana meesha faacilka inoo buuxinaya ama degaya faacilka ujeedooyinka loo xadfaa way fara badan yihiin gabaygan hoosta ku qoran ayaana lagu kulmiyey ujeeddooyinka loo xadfayo baabulmafcuuli waa mafcuulka baabkiisii alladii mafcuulka oo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ka faacilka u aan la magacaabin wa huwa lismu waa ismiga almarfuucu marfuuca ah ee la rafcinayo alladii kaasoo lam yudkar aan la sheegin macahu miciisa faaciluhu faacilkiisii aan la sheegin wa huwa alismu waa ismiga almarfuucu la rafcinayo alladii kaasoo lam yudkar aan la sheegin macahu miciisa faaciluhu faacilkiisii haddaba naa'ibu faacilka marka la tacriifinayo waa alismu baa layna yidhi maxaa inaga baxaya markaynu alismu nidhaa xaraf iyo ficil naa'ibu faacil ma noqdaan almarfuucu baynu shardiga labaad ama tilmaanta labaad ama fasalka labaad almarfuucu baynu nidhi fasalka labaad waa inuu marfuuc yahay uu rafcisan yahay maxaa inaga baxay markaan almarfuuc nidhaahno mansuub iyo majruur ayaa meesha ka baxay mansuub iyo majruurna naa'ibu faacil noqon maayaan alladii kaasoo lam yudkar macahu miciisa aan la sheegin faaciluhu faacilkiisii faacilkiisana waa la xadfay baa lagu yidhi oo wuu xadfan yahay yaa qaydkaa inagaga baxaya faacilkiisii lama sheegin markaynu nidhaa waxa inaga baxay faacilka laftiisii oo faacilku naa'ibu faacil noqon maaya isagu wa uqiima waa la joojiyey huwa isaga muqaamahu faacilka booskiisii ayaa la joojiyey wa uqiima waa la joojiyey huwa isaga muqaamahu muqaamkiisii iyo booskiisii ayaa la joojiyey fa wuxuu noqday marfuucan mid la rafcinayo marfuuc ayuu isku beddelay bacda an kaana intuu ahaa kadib mansuuban mid la nasbinayo haddaba waxaa la og yahay inuu naa'ibu faacilkii markuu booska faacilka uu fadhiistay ilain faacilkii waa la xadfeeye inuu marfuuc noqonayo marfuuc ayuu noqon asbaabta faacilka loo xadfana gabaygan hoosaa lagu ururiyey gabayaagu waa ka odhanaya waxadfuka alfaacila lilnidaami wاsajci wاtaxqiiri wاlicdaami wاlkhawfi wاlibhaami wاlihaari wاlcilmi wاljahli wاlikhtisaari تيسر الإنكار واختبار تفضل السامع أو مقدار ذكاء أو, تخي... ذكاء أو تخيل كالعدول منك إلى أقواهما دليلا والاحتراز ظاهر عن العباث وللوفاق فاشكرا من نفث ولا تظن الحسر في المذكور بل ذا هو المعروف في المشهور ninkaa gabayga tirinaya ama sheekhaa gabayga tiriyey lixdaa bayd uu tiriyey wuxuu ku soo ururiyey ujeeddooyinka faacilka loo jaro ayuu ku soo ururiyey wa xadfuka xadfidaada alfaacila faacilka aad xadafto linidaami nidaam buu u sugnaaday linidaam ay linadmi buu u sugnaaday nadmi haddii in faacilka la jaro gabaygu uu inagaga xidhmo waa la xadfayaa faacilkii si uu gabaygu kuugu tooso wa sajci sajci dartii baa loo jaraa sajcigu waxa weeye hoorsiga kelmadaha haddii faacilka jaridiisu uu inagaga xidhmo isna sidoo kale saasaa laga yeelayaa sajciga waxaana ka mida sajciga masaa'ilka sajciga carabtu waxay yidhaahdeen man daabat sariiratuhu xumidat siiratuhu man daabat sariiratu qofka ay laabtu u fayowdahay ee xiqdiga iyo caloolxumada iyo xasadka iyo waxaa ilaahay qofka uu ka ilaaliyey xumidad siiratuhu siiradiisa waa la mahadiyaa oo dee dhaqan fiican ama maxaanku idhaa cunsur fiican ama qof fiican oo waxa laga maqlaana wanaaguu yahay waxa uu sameeyaana wanaaguu yahay waxa uu ku fikiraana wanaaguu yahay buu noqonayaa haddaba man daabat sariiratuhu xumidad siiratuhu marka la eego xumidad siiratuhu faacilka waxa loo jaray sajci dartii baa loo jaray oo daabat sariiratuhu buu ka hore ahaa kaasaa la waafajinaya markaa wa xadfuka xadfidaada alfaacila faacilka aad xadafto linidaami nadmi ayuu u sugnaaday wasajci sajci buu u sugnaaday wataxqiiri yasid buu u sugnaaday walicdaami weynayn buu u sugnaaday waalkhawfi cabsi buu u sugnaaday walibhaami qarin buu u sugnaaday waliithaari doorashuu u sugnaaday waalcilmi cilmi buu u sugnaaday waljahli jahli buu u sugnaaday walikhtisaari ikhtisaar buu u sugnaaday iyo inkaarku inuu fududaado ayuu u sugnaaday wakhtibaari tafaduni saamic saamica fahankiisa imtixaan imtixaanaad imtixaanayso ayuu u sugnaaday ow miqdaari dakaa'in ama dakaa iyo maskaxda miqdaarkiisa ayuu u sugnaaday ow takhyiilika ama moodsiintaada ayuu u sugnaaday alcuduula leexadaad moodsiiso minka xaggaaga ilaa aqwaahumaa kooga xooga badan adu leexatay daliilan daliil ahaan walixtiraazi daahirin daahirka iska ilaalin la layska ilaalinayo ayuu u sugnaaday can ilcabasi cabas iyo ciyaar laga ilaaliyo walilwifaaqi wifaaq iyo iswaafaq buu u sugnaaday ee fashkuran u mahadnaq man nafasa ka yeedhinaya warkan u mahadnaq walaa tadunna ha u malayn alxasra xasrigana ha u malayn filmadkuuri waxaan la sheegayo lagugu soo koobay inuu yahay bal daakani huwa almacruufu waa inta la yaqaan filmashhuuri qowlka mashhuurka ah wa huwa haddaba naa'ibu faacilku alismu waa ismiga almarfuucu la rafciyo alladii kaasoo lam yudkar macahu maciisa aan la sheegin faaciluhu faacilkiisii wa uqiima huwa isaga ayaa la dejiyey muqaamahu muqaamkiisii iyo meeshiisii fa saara wuxuu noqday marfuucan la rafciye bacda an kaana intuu ahaa kadib mansuuban la nasbiye naa'ibu faacilkii marfuuc buu noqonaya halkuu mansuub ka ahaan jiray wa cumdatan cumde ayuu noqday bacda an kaana fadlatan dheeraad intuu ka ahaan jiray cumduhu waa shay aan la xadfi karaynin oo hadalkuba uu dumayo naa'ibu faacilku cumduu noqday markii aan naa'ibu faacil uuna ahaynna fadlu ahaayo waa la xadfi kari jiray falaa yajuusu ma bannaana xadfuhu naa'ibu faacilka in la xadfaa ma bannaana walaa taqdiimuhu in la qadimaana ma bannaana cala alficli ficilka laga qadimaa wayejibu waxa waajibaya ta'niisulficli ficilka dhadigayntiisa ayaa waajibaya ficilkiibaa dhadig laga dhigi ta'baa lagu dari xagga dambe ka raacaysa hadduu maadi yahay ama xagga hore ka raacaysa hadduu mudaaric yahay wayejibu waxa waajibaya ta'niisulficli ficilka dhadigayntiisa ayaa waajibaya in kaana hadduu yahay mu'anasan la dhadigeeye sida naxw duribad waa la garaacay hindun hindaa la garaacay duribad hindun markaynu nidhaa duribad waa ficil majhuula hinduna waa naa'ibu faacil oo marfuucayuu noqday wa naxwu idaa zulsilad marka la gilgilo alardu arlada marka la gilgilo ereyga alardu waa naa'ibu faacil ficilkiisuna ficilka zulsilo weeyaan ee majhuulka ah weeye wa yajibu waxaa kaloo waajibaya allaa yalxaqa inuuna haleelin alficla ficilka inuuna haleelin calaamatu tasniyatin calaamada tasniyada ee labadu calaamadii tasniyadae alifka ahayd ficilka waa laga ilaalini oo lagu soo dari maayo walaa jamcin jamaca calaamadiisiina waa laga ilaalin oo lagu soo dari maayo in kaana haddii uu yahay musannan mid musanna ah oo laba ah ow majmuucan ama mid majmuuc ah oo la jamciyey labadaa hadduu mid ahaan yahay waxaa laynoo sheegayaa hadduu naa'ibu faacilku musanne noqdo ficilka waa in alifka laga ilaaliyaa duriba alcaliyaani baynu odhan waxaad ka ilaalin inaad tidhaa duribaa alcaliyaani ayaa mamnuuca ama duriba alcaliyuuna baad odhan duriba alcaliyuuna waxa mamnuuca duriba inaad waawuljamaaca ku darto oo tidhaa duribuu alcaliyuuna inaad tidhaa ama waxaad odhani duribat alhindaatu waxa mamnuuca inaad tidhaa duribna alhindaatu ayaa mamnuuca wayajibu waxa waajibaya alaa yalxaqa alficla ficilka inuuna haleelin calaamatu tahniyatin calaamadda tahniyada ee labadu walaa jamcin iyo calaamadda jamcu in kaana haddii uu yahay naa'ibu faacilku musanan musane mid la tahniyeeyey oo laba laga dhigay ow majmuucan ama mid la jamciyey naxuu duriba waxa la garaacay azaydaani labadii zayd naa'ibu faacilku waa azaydaani ficilka majhuulkiihina waa duriba duriba alifkiibaa laga ilaaliyey wa duriba waxa kaloo la garaacay azayduuna zayduuntii ficilka majhuulkiihi waa duriba naa'ibu faacilku waa azayduun oo jamaca waxa laga ilaaliyey waawuljamaaca in lagu soo daro oo la yidhaah duribuu azayduuna wa yusamaa aydane waxaa lagu magacaabaa annaa'iba can alfaacil faacilka ka naa'ibka iyo wakiilka ka ah ayaa la yidhaah wa haadihi alcibaaratu cibaaradani waa naa'ibu faacilka eh libni maalikin moxamed ibnu maalik ayay u sugnaatay cibaarada naa'ibu faacilka ah lix boqol toddoba boqol oo sano kadib ama lix boqol oo sano kadib ayaa la sameeyey naxwuhu markuu lix boqol oo sana ay ka soo wareegtay nin dhashay ayaa markuu wax bartay kelmaddaa sameeyey ee naa'ibu faacila waxaa la eegay haddaba kelmaddii lixdii boqol ee sano la isticmaali jiray waxay ahayd mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu lixdaa boqol kadib kelmadda la sameeyeyna waxay noqotay naa'ibu faacil labadan erey baa la yidhi iyama axsana waxaa la ogaaday naa'ibu faacilku inuu axsan yahay waxaana lagu ogaaday qaaciidadii odhanaysay khayrulkalaami maa qalla wadalla hadal waxa ugu wanaagsan ka waxna ku tusiya koobanna kolka waxaa la ogayay naa'ibu faacilku wax macnihiina wuu ku tusinayaa uuna kooban yahay wuxuu ka kooban yahay mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu welibana waa ashmal oo dalaaladiisuna way ka shaamilsan tahay waana maanic jaamica baa la idhaha maanic jaamica naaibu faacil cibaarada ihi waa maanic waana jaamic maanic jaamica waxaa loo jeedaa shay marka magac loo bixiyo ama la tilmaamayaba waa inuu maanic noqdo oo waxa aan shaygaa ahayn oo dhan waa inuu manciyaa waa inuu jaamic yahay oo shaygaa waxa soo hoosgelayoo dhanna uu soo jamciyaa waxaan shaygaa ahaynna uu manciyaa ayuu diidaa haddaba naa'ibu faacil waxa soo hoosgelaya dhammaan wixii faacilka wakiilka ka noqonayay hadduu yahay mafcuulun bihiga haduu yahay masderka hadduu yahay darafka haduu yahay jaariya majruurka afartaasaa faacilka wakiilka noqda waa masderka waa darafka waa jaariya majruurka waa sidaynu ognahay mafcuulun bihiga afartaasiba marka naa'ibu faacil la yidhaa magacaa naa'ibu faacila way ku rumoobayaan laakiin nasiib haddii mafcuululadii la musame faaciluhu la yidhaa mafcuulka aan faacilkiisa la magacaabin waa mafcuulun bihiga oo qura magacaa ah mafcuulu bihigiiba si toosa usoo hoosgelaya masderkii maaha mafcuul waa mafcuululadii la misame faaciluhu oo lix boqoloo sano la isticmaali jiray dee mafcuulkoo qura unbuu hadalkaasi keenayaa waxaa ka baxay masderkii waxaa ka baxay darafkii waxaa ka baxay jaar iyo majruurkii kolkaa jaamic muu yaho wixii la doonayey miyuu wada koobsaday mise afartii mafcuul qura ayuu sheegayba mafcuul qura la sheego saddexdii kale ay naga baxay jaamic maaha haddaba maanicna maaha oo markaad tidhaa mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu mafcuulka aan faacilkiisa la magacaabin waxaa iska soo hoosgelaya midaan faacilkaba wakiilka ahayn oo ficilka acdaa markuu laba mafcuul qaato ee ka hore naa'ibu faacil laga dhigo ka hore maahee ka ka dambeeya haddamayla socota ka ka dambeeyee mafcuulnimada lagu nasbinayo dee waa mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu waa mafcuul faacilkiisii la xadfay ama faacilkiisii aan la magacaabin faacilna wakiilka ma aha kaasina uu soo gelaya isagoon loo baahnayn waxaa la ogaaday mafcuululadii lam yusame faaciluhu inuuna jaamic oo wixii loo baahnaa una wada koobsanaynin waxaa kaloo la ogaaday inuuna maanic oo wixii la diidanaa una inaga celinaynin laakiin naa'ibu faacilku waana jaamic waana maanic weeyi maa sha allah waana khayrulkalaami maa qalla wadalla lix boqoloo sano kadib baa magacan la bixiyey waxaa lagu kala baxay alxaafidu xuja calaa man dadka luqawiyiinta ah loo dhiibo iyagaa sheegi doona midka qiimaha leh wa yusamaa aydan waxaa lagu magacaabaa annaa'iba cani alfaacili mid faacilka naa'ibka ah baa lagu magacaabaa wa haadihi alcibaaratu cibaaradani libni maalikin ina maalig bay u sugnaatay wa hiya axsanu iyadaa wanaagsan wa akhsaru oo haddana kooban wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa ficluhu ficilkiisana الفعل المبني ficilka loo bineeyey lilmafcuuli mafcuul loo bineeyey iyo wlficl almajhuula ficilka majhuulkaee la majhuuleeyey iyo wlficl aladii ficilka lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabin intaasoo dhan oo magacayuu leeyahay fain kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan maadi ficilku hadduu maadi yahay duma awaluhu awalkiisa waa la wa kusira maa qabla aakhirihi qabla aakhirkiisana waa la kasrin ficilku hadduu maadi yahay awalkiisana waa la damin qabla alaakhirkiisana waa la kasrin maxaan odhan daraba duriba baan odhan maadigii saasaa loogu daraba duriba wain kaana mudaarican mudaaric hadduu yahayna duma awaluhu awalkiisa waa la damin wa futixa waana la fadxini maa qabla aakhirihi hortii ka ahaaday sida duriba zaydun oo kale wey zayd baa la garaacay duriba waa maadi oo awalkiina waa la damiyey qablaalaakhirkii oo ra'daana waa la fadxiyey wa yudrabu zaydun zayd baa la garaacayaa yudrabu waa ficil mudaaric oo majhuula awalkiina waa la damiyey oo waa yudrabu ya'da qablaalaakhirka oo ra'daana waa la fadxiyey wa yudrabu zaydunna waa faacil oo marfuuc ayuu noqonayaa waa naa'ibu faacil oo zaydun waa naa'ibu faacil oo waa marfuuc fa in kaana almaadii ficilka maadi hadduu yahay mabduu'an mid lagu bilaabanayo bitaa'in ta lagu bilaabanayo ta'da oo zaa'idatin zaa'ida haddii ficilka maadi ta ziyaadaca ah lagu bilowdo dumma awaluhu awalkiisa hore ayaa la damin wa haaniihi haanigiisa dambana waa la damin naxu tucullima waa la bartay oo kaleba weeyi wa tuduuriba waa la garaacay oo waa la isgaraacay oo kaleba weeyi tucullima iyo tuduuriba wain kaana hadduu yahay maadigu mabduu'an mid lagu bilowday bihamsati waslin hamsatulwaslina waa ictadalo oo kale dumma awaluhu xarafkiisa koowaad waa la damin wa haaliuhu kiisa saddexaadna waa la damin qablalakhirkana waa la kasrin naxu unduliqa waa lala tegey iyo istukhrija waa lala soo baxay oo kaleba weeyi wain kaana almaadii maadigu hadduu yahay muctalalcayni caynkiisu miduu muctal yahay falaka waxa kuu sugnaaday kasru faa'ihi fa'diisa in la kasriyo fa'diisii ayaa la kasrin fa tasiiru caynuhu cayntiisu waxay noqon yaa'an ya ayay noqon sida qiila waa la yidhi wa biica waa la iibiyey oo kale qiila iyo biica walaka waxa kuu sugnaaday ishmaamulkasrati kasraha in la ursiiyo addamata damo in la ursiiyo waxa weeye in laysku daro ayaa loo jeedaa wa huwa khaldulkasrati waa kasrada oo lagu daro bishayin shay lagu daro oo min sawti dammati dammada codkeegiiya walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday dammulfaa'i fa'da in la damiyo fa tasiiru caynuhu cayntii waxay noqoni waawan wow saakinatan reeban sida quula wa buuca ayaad ugu dhawaaqi quula iyo buuca ishmaamkana qiila iyo biica baad odhan debna aad yar yaryuubi sidii wax godaya biicabaad biica biica eg inaan dammo ku hadlayaa la moodaa ka daciif bay damadu tahay laakiin kasraha caadi aan ugu dhawaaqaya waxa la og yahay markaa maadaamu kasrihii uu daciif noqday kasruhu maadaamuu daciif yahay waxaa la og yahay e, kasruhu maadaamuu muuqdo damadu inay daciif tahay baa la garanayaa oo halkaa dammadii ayaa daciif inaga noqonaysa indhooluhu waxaa ma arki karayo ayaa la yidhaahdaa markaa qofku indhoole haduu yahay ishmaamka aad uma ma arkayaba dee isagu ilan calaamada ugu weyne ishmaamku leeyah waa debnaha in kaana almaadii maadigu haduu yahay muctalalcayni caynkiisu miduu muctal yahay haduu yahay falaka waxa kuu sugnaaday kasru faa'ihi fa'diisa in la kasriyo fatasiiru caynuhu cayntiisu waxay noqon yaaan ya naxwu qiila waa la yidhi oo kaleba weeyi wa biica waa la iibiyey oo kaleba weeye walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday ishmaamul kasrati kasrada in la ursiiyo addammata damma in la ursiiyo wa huwa isagu khaldul kasrati waa kasrada oo lagu daro bishay in shay lagu daro oo min sawti dammati codkeegiiya walaka waxa kaloo kuu sugnaaday dammulfaa'i fa'da in la damiyo oo fa tasiiru caynuhu waa xarafka labaad baa cayn loo yaqaanaa fa tasiiru caynuhu xarafka labaad ee caynka la odhanayaa wuxuu noqoni waawan wow saakinatan reeban waa quulo iyo buuca haddaba quulo xarafka labaad waa wowgaa reebane haddii xarafka koobaad aad damiso qu eh, damiso wow baad u akrii quula buuca haddaad xarafka koobaad kasrisana ya reeban baad u akrii qiila biica haddaad ishmaam akridana ya baad u akrii laba jeerna waa ya marna waa wow wanaa'ibu ka naa'ibka ka ah canilfaacili faacilku calaa qismayni waa laba qaybood naa'ibu faacilku culima laba ayuu u qaybsamayaa naa'ibu faacilka ayaa laba inoogu qaybsamayo laba qaybood noqon sidaynu ognahay saddex qaybood buu noqon jiray waxa weeye ismi daahira iyo ismi damiira iyo ismi mubhama wa naa'ibuka naa'ibka kaa canilfaacili faacilka ka naa'ibka ki ihi calaa qismayni laba qaybood ayuu ku dul sugan yahay daahirin mid daahir ah wa mudmarin iyo mid damiir ah labadaa qaybood ayuu noqon fa daahiru daahirkii naxw waidaa quri'a marka la akhriyo alqur'aanu qur'aanka marka la akhriyo oo kale weeye wa idaa quri'a marka la akhriyo alqur'aanu qur'aanka marka la akhriyo ficilka quri'a waa majhuul alqur'aanuna waa naa'ibu faacil naa'ibu faacilkaasina mafcuulun bihi ismi daahiraa weeyi ismi daahira ayuu ka socdaa wanaxwu duriba masalun oo kale halkaa wanaxwu miyuu soo geliyey faaahiru naxw waidaa quria alqur'aan waduriba hadda wow may geliye wowgaasunbaa inaga maqan inaga kitaabkeennan wowgaasaa ka maqan wa duriba maalun oo kale weeye duriba waxaa la yeelay maalun maal iyo tusaale ayaa la yeelay haddaba maalun waa ismi daahira oo naa'ibu faacil ah duribana waa ficilkii majhuulka ahaa wa qudiya waa la xukumay alamru amarkii waa la almruna waa naa'ibu faacilkii qutila waa la lacnaday alkharaasuuna beenaalayaashii waa la lacnaday nimankii beenaalayaasha ahaa qutila waa ficil majhuula alkharaasuunana waa naa'ibu faacilkii oo ismi daahira ah yucrafu waa la garan doonaa almujrimuuna dembiilayaasha ama yucrafu waa la garani almujrimuuna dembiilayaasha almujrimuuna waa naa'ibu faacilkii oo ismi daahira ah yucrafuna waa ficilkii mudaaricii majhuulka ahaa walmudmaru ka damiirka ihi duribtu anaa lay garaacay weeye ta'daasaa naa'ibu faacila haddaan darabtu ugu dhawaaqo anaa garaacay buu noqonayaa duribtu war anaa lay garaacay wa duribnaa baan doonayaa wa duribnaa annagaa nala garaacay wa duribta halkaa wa duribta ma idin yidhi duribtu anaa lay garaacay wa duribna annagaa nala garaacay wauribta wa duribta ma idinka wa duribta buu yidhi soo maa sax wa duribta saa kaasaa saxa duribta wa duribad baa innaga inoo qoran ma wa duribta baa saxa haddaba duribtu ta'daa naa'ibu faacila duribnaana naadaa naa'ibu faacila duribtana ta'daa kor dhigan ayaa naa'ibu faacila ilaa aakhiri maa taqadama ilaa waxyaabihii inoo hormaray aakhirkooga intii laga gaadhayo laakiin yubnaa waa la binayn alficlu ficilka waa la binayn lilmafcuuli mafcuul baa loo binayn wayanuubu waxaana wakiil noqon canilfaacili faacilka wakiil ka noqon waaxidun mid min arbacatin afar ka tirsan wuxuu sheekhu yidhi ficilka mafcuul baa loo binayn laakiin faacilka marka la xadfo waxa wakiil ka noqonaya afar shay mid ahaan baa ka wakiil noqonaya afartaa ma la garanaya faacilka wakiil ka noqonaya ka koobaad waa maxay mafcuulun bihi ka labaadna daraf ka saddexaadna jaar iyo majruur ka afraadna masder afartaa shay laba ka mid ma wada mar qura naa'ib noqon maayaan afartaasuu kolba mid ayuu naa'ib noqonaya ayuu wakiil noqonaya laakiin yubnaa waa la binaynayaa alficlu ficilkii ayaa la binayn lilmafcuuli mafcuul baa loo binayn wayanuubu can ilfaacili faacilka waxa ka wakiil noqon waaxidun mid baa ka wakiil noqon oo min arbacatin afar ka ahaaday alwalu ka koobaad almafcuulu bihi waa mafcuulun bihigii kamaa taqadama kii inoo hormaray oo kaleba weeyi mafcuulun bihigu wuxuu ka wakiil noqdaa ayo faacilka ayuu ka wakiil noqon waa tusaalayaashii marka dhawaydaan soo maraynay athaani ka labaadna addarfu waa darafkii sida julisa waa la fadhiistay ka hortaadaa la fadhiistay wasiima waa la soomay ramadaanu ramadaan baa la soomay amaamu iyo ramadaanu labaduba waa laba daraf labaduba waa laba daraf amaamuna waa daraf makaan ramadaanuna waa daraf zamaan labaduba faacil bay wakiil ka yihiin athaalidka saddexaadna aljaaru waalmajruur waa jaar iyo majruur sida walamaa suqida fii aydiihim tacbiirkan maxaynu ku macnaynaa walamaa suqida fii aydiihim aayaddan qur'aankiihi waa tacbiirka qur'aanka lagu arkay weeyaan carabtii hore aad umayn isticmaali jirin walamaa suqida fii aydiihim markii ay aad u qoomamoodeen markay qoomamoodeen walamaa suqida fii aydiihim marka macnaha looga jeeda aan kuu macneeyo walamaa suqida fii aydiihi markay qoomamoodeen weeyi laakiin sida ay u qorantahay markaynu u macnaynayno walamaa suqida markii lagu soo duldhacay fii aydiihim gacmahooga dhexdooda markii lagu soo duldhacay ee qofku markuu qoomamoonayo sowma nidhaa fartuu hebel dhexda ka cunay qoomamo ayuu farta dhexda ka ruugay sowma nidhaa fartuu dhexda ka qaniinay kolka afkiibuu kula duldhacay gacantii markii afka gacanta lagula soo dul dhacay qoomamo wixii lagala qabo afkiibaa gacmaha lala galay walamaa suqida markii lagu soo dhacay fii aydiihim gacmahooga dhexdooda markii lagu soo dhacay qoomamo ayaa gacanta loogu soo dhacay oo loo qaniinay araabic kolkaa fii aydii suqida waa ficilka majhuulka ah fii aydiihim jaar iyo majruurkaah ayaa fii maxalli rafci naa'ibu faacila markaa araabic ka afraadna almasdaru waa masderkii masderku waa ka afraad ee isna wakiil noqonaya naxwu fa idaa nufika marka la afuufo fi suuri suurka marka la afuufo ama suurta marka la afuufo nafkhatun afuufid waaxidatun keliya ficilka majhuulkii waa nufika naa'ibu faacilkiisuna waa nafkhatun waaxida ereyga nafkha ah weeye haddaba nafkha waa naa'ibu faacil marfuuca nufikana sidaynu arkayno waa ficil majhuula fa idaa nufika marka la afuufo fi suuri suurta marka la afuufo nafkhatun afuufid waaxidatun keliya walaa yanuubu naa'ib noqon maayo hayrulmafcuuli bihi mafcuulun bihiga hayrkii maca wujuudihi mafcuulun bihigu markuu joogo haaliban sida haalibkaa mafcuulun bihigu hadduu yaallo meesha saddexda kale naa'ib noqon maayaan sida loo badan yahay darafku meel mafcuulun bihi joogo naaib noqon maayo masderkuna meel mafcuulun bihi joogo naaib noqon maayo jaar iyo majruurna meel mafcuulun bihi joogo naaib noqon maayo mafcuulun bihigaa la qadimayaa waa sida loo badan yahay walaa yanuubu naaib noqon maayo hayrulmafcuuli bihi mafcuulu bihiga hayrkii maca wujuudihi mafcuulku haddii uu jiro haaliban sida haalibka ah wa idaa kaana alficlu ficilku mutacadiyan mid u gudbaya linayni laba raga laba mafcuul mid u gudbaya linayni laba un mid u gudbaya ragnima shardi ma aha waidaa kaana alficlu ficilku markuu yahay mutacadiyan mid u gudbaya limafcuulayni laba mafcuul inayni oo laba ah hadduu ficilku laba mafcuul qaato maka koobaad baa naa'ibu faacil ah mise ka labaad baa naa'ibu faacil ka dhigna ka alla kaa doonto naa'ibu faacil ka dhig jucila waxaa laga yeeli axaduhumaa midkood naa'iban mid naa'ib ka ah canilfaacili faacilka mid baa naa'ibu faacil loo qaadan ka kalena maxaa laga yeelayaa ka kalena waxaa laga yeeli mansuubnimaa lagu dayin wa yunsabu waana la nasbin athani minhumaa kooga dambe waa la nasbini oo mafcuulun bihinimo ayaa loo nasbin waa sida ucdiya zaydun zayd waxa la siiyey dirhaman dirham baa la siiyey oo kale ucdiya waa ficil majhuula faacilkii waa la xadfay laba mafcuul buu qaadanayey midi zaydan buu ahaa midina dirhaman buu ahaa haddaba zaydan waxa wanaagsan ereyga zaydan ah waxa wanaagsan sidaynu ognahay zaydan marka lasoo qaato waxa wanaagsan in la rafciyo waxa waajiba in la rafciyo oo zaydun la yidhah ucdiya zaydun ilay macnuu faacil yahay dirhamka dambana inaynu iska nasbinno oo dirhaman aynu nidha ucdiya zaydun dirhaman wa idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay mutacadiyan mid gudbaya markuu yahay lisnayni laba miduu gudbaya markuu yahay jucila axaduhumaa midkood baa laga yeeli naa'iban mid naa'ib ka ah canilfaacili faacilka mid baa loo qaadanayaa inuu naa'ibu faacil yahay baa mid ahaan loo qaadanayaa welibana haddii uu hadduu eh, sida ay culimmadu weynanka ku tegeen mafcuulka koobaad baa naa'ibu faacil loo qaadan mafcuulka dambana mafcuulnimadii baa loo dayni waa qowlka sixada badan gaar ahaan markay labadan mafcuul midi uu xagga macnaha faacil ka yahay midina xagga macnaha uuna faacil ka ahayn waidaa kaana markuu yahay alficlu ficilku mutacadiyan gudbe lisnayni laba u gudbaya jucila axaduhumaa midkood waxaa laga yeeli naa'iban mid wakiilka ah canilfaacili faacilka wa yunsabu waa la nasbin athaanii ka haaniga ah oo minhumaa labadaa ka tirsan naxwu ucdiya waa la siiyey zaydun zayd dirhaman dirham baa la siiyey oo kaleba weeye in sha tacaala cashirkeennii maanta bartaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam ramadaan iyo shacbaan ma maalaayansarif baabuu ardaygani soo qorayaa ramadaan iyo shacbaan labadaa bilood ma maalaayansarif baab mayna jawaabtu iska caddayn culimo maaha inaan intaa ka shikina maaha ramadaan waa maa laa yansarif waayo laba ciladood baa ku dhacay calamiya iyo ziyaadatu alif wanuun shacbaanna waa maa laa yansarif laba ciladood baa ku dhacay calamiya iyo ziyaadatu alif wanuun labadaba labada biloodba maa laa yansarif bay noqonayaan